بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الباب الأول baabka u horeeya wuxuu noo soo sheegay musanifka kitaabku inuu ka kooban yahay afar baab baabkii u horreeyey baan meeshan ku qaadanaynaa oo ah sharxu ljumlati wa dikru asmaa'iha wa axkaamiha jumlada in la faahfaahiyo iyo asmaadeeda iyo axkaamteeda wa dikru aqsaamiha wa axkaamiha iyo in la sheego aqsaamteeda ay u qaybsanto iyo axkaamteeda axkaamta oo ah jamcu xukmin xugun oo la jamciyey wa huwa xukunkuna wuxuu yahay annisbatu taammatu bayna shay-ayni laba shay nisbada ka dhaxaydaba waxaa la yidhaahdaa alxukmu ama xukunkaasi salbi ha noqdo ama iijaabi ha noqdo haddii la yidhaahdo kharaja caliyun waxaan haysanaa laba lafdi oo ah alkhuruuj iyo cali waxaa kaloo meesha yaallaa tiirin khuruujkii la tiiriyey oo cali loo tiiriyey tiirintaasaa waxaa la yidhaahdaa annisba waxaa kaloo la yidhaahdaa alxukmu xukunkuna waa kaas tiirinta khuruujka la tiiriyey oo loo tiiriyey cali ayaa waxaa la yidhaahdaa xugun ama nisbo laakiin khuruujku xugunka ma ahaya nisbaduna khuruujka ma aha ee tiirintaas la tiiriyey ee cali loo tiiriya waxaa la yidhaahdaa النisبة mا kharaجa caliyu haddii lihahdo waa la mid xukunkii waa yaalla nisbadii waa taalma wa fiihi arbacu masaa'il afar mas'alo ayaa ku jirta jamcu mas'alatin masaa'ilna waa jamcu mas'ala mas'alo oo la jamciyey mafcalatun mas'alana waa mafcala min asu'aal su'aal ayaa laga dhisay mas'alada wahiya masaladuna waxay tahay maa yubarhanu calayhi fi lcilmi cilmiga dhexdiisa marka la joogo wixii la burhaaniyo ee la caddeeyo ee la faahfaahiya waxaa la yidhaahdaa mas'ala waana mafcala min asu'aal wuxuu ka hadla haddaba jumlada iyo aqsaamteeda iyo axkaamteeda almas'ala aluulaa mas'alada hore waxay ku saabsan tahay fii sharxi اljumla jumlada sharxiddeeda iyo faahfaahinteeda idan baabka horaa waxaa ku jira meeqa afar mas'alo mas'alada horaa waxay ka sheekayna jumlada iyo faahfaahinteeda wayastatbicu daalika waxaa raacaya dikru aqsaamiha wa axkaamiha waxaa soo raaci doona jumlada qaybaha ay u qaybsanto in la sheego jumla ficliya jumla ismiya suqraa kubraa tusaale ahaan iyo axkaamiha icraabay maxal ku leedahay iyo icraab maxal kuma lahaa waalmuraadu bilaqsaami waxaa loola jeeda aljusiyaat laljzaa jusiyaadkaa laga wadahay ajza'da lagama wado waxaan soo marnay farqiga u dhaxeeya aljuz'u iyo aljuz'i iyo alkullu iyo alkulli waxaa kaloo intaa soo raaca alkulliyatu iyo aljus'iyatu oo ah xukunka alkulli iyo aljus'i la siiyo wuxuu ku leeyahay haddaba jumlada aqsaamta ay u qaybsanto aqsaamtaas waxaa loola jeedaa jus'iyaadka ajza'da lagama wado tusaale ahaan haddii aan nidhaahdo jumladani waa jumla ficliya ama waa jumla ismiya haddii aan dhahno qaama zaydun waa jumla ficliya soo maaha zaydun qaa'imna waa jumla ismiya qaama zaydun jumla maku magacaabi karna maskuma magacaabi karno ma ku magacaabayn haddaan ku magacaabaynaahe zaydun qaa'imun jumla sooma dhihi karno haddaba qismun min haadihi اljumla soo ma aha waa ka mid yahay magacii ma qaadan karaa mase ma qaadan karo waa qaadan karaa markaas ajzaa miya mase waa juziyaad ajzaa ku tahay waa juziyaad haddaba wuxuu ku leeyahay wاlmuraadu biاlaqsaami waxaa loola jeedaa aljus-iyaatu baa laga wadaa laljزa lagama wado jumladii markaa maxay noqonee kullun miya mase waa kulliyun waa kulliyun ilaan jus-iyaadku waxay hoos tagaan alkulli ajزa'da waxay hoos tagtaa alkullu kitaabka marka qaybo badan oo ka mida waa manطiq saas daraaddeed in la fahmo waa laga maarmaan iclam ogow haddaba ayuha alwaaqifu calaa haada almusannaf kitaabkan qofka isdultaagow ogow anna allafda almurakaba alisnaadiya lafdiga oo tarkiibkiisu isnaadiga uu yahay maxaa ku baxay lafdiga tarkiibkiisu hee uu masjiga yahay ama idaafigu yahay waxaan ka hadlaynaa markaa lafdiga tarkiibkiisu isnaadigu u yahay yakuunu mufiidan lafdigaas tarkiibkiisu isnaadigu u yahay mufiid buu noqdaa ka qaama zaydun wagayra mufiidna waa noqdaa naxwu in qaama zaydun sida in qaama zaydun wa anna hayra almufiid in qaama zaydun markaa mufiid ma aha waa hayru mufiid wa anna hayra almufiidi midka hayru mufiidkaa sida in qaama zaydun yusamaa jumlatan faqad jumlo keliyaha lagu magacaabaa wa anna almufiida midka mufiidka ahna yusamaa kalaaman kalaam baa lagu magacaabaa liwujuudi alfaa'idati maxaa yeeley faa'idadiiyaa joogta oo shardi u ahayd kalaamnimada wa yusamlaa jumlatan jumlana waa lagu magacaaba liwujuudi tarkiibi lisnaadi maxaa yeele tarkiibka isnaadigaa meesha waa yaallaa wuxuu leeyahay farqi baa u dhaxeeya alkalaam iyo aljumla labadooda waxaa caamsan uu leeyahay jumlada sababtoo ah jumlada waxaa loo shardiyaa isnaad tarkiibi ah bis ayaa loo shardinayaa mar haddii isnaad tarkiibi tarkiib isnaadi hadduu meesha yaallo wuxuu leeyahay jumla lagu magacaaba laakiin loo shardin maayo faa'iido loo shardin maayo haddaba qaama zaydun jumlo waa tahay sababtuna waxay tahay tartiibkii isnaadigaha meesha yaalla kalaamna waa lagu magacaabi karaa sababtoo ah tarkiibkiina waa yaallaa faa'iidadiina meesha way taallaa laakiin in qaama zaydun kalaam laguma magacaabi karo sababtoo ah faa'iidadiiya ka maqan laakiin jumlo ma la dhihi karaa haa sababtuna maxay tahay hadda jumlada waxaa loo shardinaayey tarkiibkii isnaadiga tarkiibki isnaadiga meesha waa yaallaahu leeyahay soo lama fahmin wuxuu yidhi anna lafda almurakaba alisnaadiya yakuunu mufiidan mufiid buu noqdaa ka qaama zaydun wa hayra mufiidin hayru mufiidna waa noqdaa naxwu in qaama zaydun kan horena waa mufiid kan dambana waa hayru mufiid wa anna hayra almufiidi midka hayru mufiidka yusamaa jumlatan faqad jumlo kaliya ku magacaabi karta ee kalaamkuma magacaabi kartid sababtoo ah kalaamka waxaa loo shardinaya faa'iido faa'iidadiina waa maqan tahay wa anna almufiida midka mufiidkaa ah sida qaama zaydun yusamaa kalaaman kalaam waa lagu magacaabi karaa liwujuudi اlfaa'ida maxaa yaele faa'idadiyaa meesha taalla wa yusamaa jumlatan jumlana waa lagu magacaabi karaa liwujuudi tarkiibi اlisnaadi maxaa yaele tarkiibka meesha yaalla labadooda marka ayaa caamsan ma jumladaa caamsan mise kalaamka jumlada caamsan wanacnii waxaan ula jeednaa macshara nuxaati annagu haddaan naxwooleydiinnahay bilmufiidi waxaan ka wadnaa xaysu adlaqnaahu fii baxhi alkalaami mufiidka haddaan isticmaalno annagoo kalaamka hadlayna waxaan ula jeednaa maa shaygii yaxsunu ay ku suubato min almutakalimi assukuutu calayh inuu ku aamuso wuxuu leeyahay mufiid annagoo kalaamka hadlayna haddaan isticmaalno waxaan ula jeednaa wixii qofka mutakalimkaahi uu ku istaagi karo bixaysu laa yasiiru saamic oo ku istaagi karaa maxaa loola jeedaa qofka mutakallimka dhegaysanaa waa inuu noqdo baxaydu laa yasiiru saamicu qofka dhegaysanaa waa inuusan noqonin muntadiran mid suga lishayin aakhar wax kale waa ina dhegtu aysan u sii taagnaan haddii dhegtu ay u sii taagan tahay ifaadadii baa meesha ka maqan faa'iidadii baa maqan wa bayna aljumlati wاlkalaami jumlada iyo kalaamka cumuumun wa khusuusun muطlaq cumuum iyo khusuus muطlaqa ayaa ka dhaxeeya waa masalo iyaduna mantiqi ah kalaamka iyo jumlada cumuum iyo khusuus muطlaqaha ka dhexeeya waa laba lafdi cumuumka iyo khusuuska muطlaqa ah waa laba lafdi labadaas lafdi oo mid ka midihii uu camima afraadda asaga ku hoos jirta iyo midka kale afraadda ku hoos jirta uu camima kan kalena afraaddiisa keliya uu ku eg yahay labadooda marka mid baa caamsan midna waa khaas tusaale ahaan lafdiga la yidhaahdo alxayawaan iyo lafdiga la yidhaahdo al insaan si loo fahmo labadan lafdi calaaqada ka dhexaysa dhexdooda waxaan dhigaynaa daa'ira daa'iradaas oo weyn waxaa ku hoos jira jinsiga la yidhaahdo al-insaan oo afraaddiisa wata iyo jinsiga la yidhaahdo al-usud oo afraaddiisa wata iyo jinsiga la yidhaahdo alkilaab oo afraaddiisa wata iyo jinsiga la yidhaahdo altuyuur oo afraaddiisa wata tusaale ahaan alxayawaan daa'iradaas ajnaasta ku jirta oo dhan ma camimi karaa mise ma camimi karo waa camimi karaa oo insaankuna uu ka mid yahay lafdiga laakiin insaan ah daa'iradan ajnaasta ku jirta miyuu camimi karaa ma camimi karo wuxuu camimi karaa jinsigii insaanka ahaa afraaddiisii oo keliya soo ma waxaan leenahay haddaba bayna alxayawaani waاlinsaani cumuumu wa khusuuصu muطlaq cumuum iyo khusuus muطlaqa muطlaq maxaa laga wadaa caamnimada xayawaanku uu camimaa daa'iradan ajnaasta ku jirtaahi waxba kama soo reebin khusuus muطlaq ahna waxaa loola jeedaa lafdiga insaan ah daa'irada yarta ah ee insaana afraadda ku jirta keliya ayuu khasisay wax kalena lama socdaan mafhuum aho marka muطlaq wuxuu nacti u yahay cumuumka iyo khusuuska labadaba alxayawaanu caamun muطlaq waاlinsaanu khaasun muطlaq waxaa kaloo jirta laba lafdi oo la yidhaahdo baynahumaa cumuumu wa khusuuصu min wajhin oo ay dhici karto ayadana inay timaaddo cumuum iyo khusuus min wajhin waa laba lafdi oo mid kastaahi dhinacna uu caam ka yahay dhinacna khaas uu ka yahay tusaale ahaan alinsaan iyo alabyad oo ah wixii cad insaan marka aan dhahno afraadda soo hoosgelee uu khasiisa soo maahay afraaddaas wuu wada qaadan karaa afraaddaas keliya hadduu ku ekaan lahaa oo abyadka uusan u tegi lahayn afraaddiisa wax ka mida ah uusan u tegi lahayn fa huwa khaasun mudlaqaan dhihi lahayn sida insaankii hore soo ma ahayn ila afraaddiis keliyu khasiisi jira soo ma ahayn fa huwa khaasun mudlaqaan dhihi lahayn haddii uu camimi lahaa afraaddiisa iyo abyadka afraaddiisa oo dhan uu camimi lahaana waxaan dhihi lahayn fa huwa caamun muطlaq marka caam muطlaqana maaha khaas muطlaqa maaha afraaddiisii buu qaatay afraaddiisii markuu qaatayna abyadkii afraaddii soo hoosgelaysay qayb ka miduu qaatay ilaan abyadka maxaa soo hoosgelaya wixii cad oo dhan ama insaan cad ha noqdo ama baraf ha noqdo ama gidaar cad ha noqdo ama dhar cad ha noqdo waxaasuna waa soo hoosgelayaan abyadka abyadka wixii soo hoosgelaya qayb ka midana wuu camimaa oo ay ka mid tahay tusaale ahaan qofka insaanka ah ee cad insaan ma yaha insaan ma aha insaan waa yahay haddaba lafdigii kale afraaddiisii qayb ka miduu qaatay dhankaa marka laga fiiriyana cumuuma ku jira dhankaa marka laga fiiriyana khusuusa ku jira waxaa la yidhaha marka cumuumun wa khusuusun min wejhin abyadkana waa sidoo kale abyadka haddii uu ku ekaan lahaa wixii cad oo keliya waxaan dhihi lahaa waa khaas muطlaq hadduu camimi lahaa insaanka afraadda soo hoosgeele uu wada camimi lahaana waxaan dhihi lahayn caamun muطlaq laakiin afraaddiisii keliya kuma ekaanin mana wada camimin ee afraaddiisii intuu qaatay ayuu insaankii qayb ka mid ah ayuu asna camimay afraaddiisii asaga u khaaskeed waa qaatay sida kii horeba afraadda asaga u khaaskeed uu u qaatay afraadda tusaalahaan abyadka u khaaska ah waxaa ka mid ah athalju thalji insaan miyuu ka qayb geli karaa kama qayb geli karo afraaddaas markuu qaatay ayuu qayb insaankii ka mida ah uu qaatay oo alinsaanu alabyad insaanka abyadkaa markaa labadoodaba marka uu ka dhaxeeyaa cumuumku marka labadooda meeshaas uga yimid haddaba alcaamu اlmuطlaq iyo alkhaasu اlmuطlaq labadooda ma kulmi karo ila muطlaq haddii yihahdo uu wada camimay waa macnaheedu waa khaas muطlaq haddii la yidhahdo afraaddiis keliyuu ku ekaystay waxaa kulmi kara laakiin alcumuumu wاlkhusuuصu min wajhin labadaasaa marka kulmi kara marka labadaa nisbo oo kutubta in badan oo ka mida ku soo laalaabata in la fahmayo waa muhiim baynahumaa cumuumu wakhusuuصu muطlaq iyo baynahumaa cumuumu wakhusuuصu min wajhin wa bayna اljumlaةi wاlkalaami cumuumu wakhusuuصu muطlaq cumuum iyo khusuuص muطlaqaha ka dhexeeya wadalika ana اljumlaةa acamu min alkalaam jumladu kalaamka hee way ka caamsan tahay afraaddeeda u gaarka ah markay qaadatay haddana kan kale hee ee camime lisidqihaa ay liwujuudihaa maxaa yeele jumladu waa joogi kartaa biduunihi biduuni alkalaam hadalka la'aantiis waa joogi kartaa sida in qaama zaydun in qaama zaydun hadda kalaam miya maya laakiin jumlo maya haa wa cadami sidqihi laakiin kalaamku ma joogi karo biduuniha biduuni اljumla kalaam aan jumlo ahayn miyaa jira hal yasixu kalaamu biduuni jumla ma ansixi karo haddaba jumladu marka way ka caamsan tahay kalaamku sidaas uu ku wado fakullu kalaamin jumlatun kalaam kasta waa jumlo liwujuudi tarkiibi اlisnaadi maxaa yeelay tarkiibkii isnaadiga ah ayaa meesha yaalla walaa yancakisu caksan lugawiyan laakiin cagsi ma noqon karo cagsigaasoo luqawiya cagsiga marka mantiqi ah oo meesha ka saaraa ay laysa kullu jumlatin kalaaman cagsigu marka waa kana luqawiga ah kullu kalaamin jumla cagsigeedu waa maxay laysa kullu jumlatin kalaaman jumlo kastaahi kalaam ma aha laakiin kalaam kasta waa jumlo ilaan kalaamka waxaa loo shardiyaa inuu faa'iido uu wato hadduusan faa'iido wadanin kalaam lama dhihi karo mar haddii faa'iidadu meesha ay ka baxdo tarkiibkii isnaadiga ahna meesha uu yaallo jumladii meesha waa taallaa ay laysa kullu jumlatin jumlo kasta ma aha kalaaman kalaam ma aha li'annahu yuctabaru fiihi maxaa yeele kalaamka waxaa loo shardiyaa alifaada ifaadaa loo shardiyaa bikhilaafihaa bikhilaafi aljumla ayada ifaado loo shardimaya soo ma aha alaa taraa soo arki maysid anna jumlata sharطi naxwu qaama zaydun jumladaa shardiga ah oo min qowliga ka ahaatay in qaama zaydun qaama camrun tusamaa jumlatan jumla lagu magacaabaa marka uu yahay in qaama zaydun qaama camrun markay sidaasay tahay oo shardigii iyo jawaabkii labaduba meesha ay joogaan kalaamna waa yahay jumlana waa yahay soo ma aha laakiin in qaama zaydun oo ah shardigii iyo addaadkii oo isla socdaa kalaam ma la dhihi karaa maya oo maxaa loo dhihi waayey faa'iidadiiyaa ka maqan laakiin jumlo ma la dhihi karaa jumlo waa la dhihi karaa sababtoo ah waxaa loo shardinaya tarkiibkii tarkiibkiina waa yaallaa ficil iyo faacil la isu tiriyaa meesha yaalla alaa taraa soo arki maysid anna jumlata shardi naxwa qaama zaydun min qowlika in qaama zaydun qaama camrun tusamaa jumla liishtimaalihaa maxaa yeele waxay wadataa cala almusnadi wاlmusnad ilayh musnad musnad ilayhiyay wadataa yaa musnad ah qaama zaydun kee musnad ah keese musnad ilayhi ah qaama waa musnad zaydna musnad ilayhi waa markaa alfaadda ay isticmaalaan qolada bulaqada la yidhaahdo qaama zaydun waxay leeyihin kan horena waa musnad zaydna waa musnad ilayhi zaydun qaa'im jumladaas oo ismiyada ah zayd waa musnad ilayhi qaa'imna waa musnad musnad musnad ilayhi saasaa la kala lahaa lishtimaaliha calى اlmusnad wاlmusnad walaa tusamaa kalaaman jumladaas kalaam laguma magacaabi karo oo ah in qaama zaydun liannahu laa yufiidu macnan maxaa yeeley ma faa'iidaynayo macno yaxsunu sukuutu calayhi oo lagu aamusi karo sababtoo ah waxaa ka maqan jawaabkii lianna in ashardiya maxaa yeele intii shardiyada ahayd akhrajathu ayaa isaga waxay ka saartay can salaaxiyati inuu u bado lidaalika kaas oo ah ku istaagitaanka laguma istaagi karo haddii laakiin inta laga saari lahaa oo qaama zaydun keliya uu noqon lahaa waa lagu istaagi kari lahaa laakiin inta shardiyada hela waxay ka saartay inuu u suubado in lagu dul istaago lianna saamica maxaa yeelay ninka dhegaysanaya yantadiru ljawaab jawaabtuu sugaa wakadalika ay wakalqowli fii jumlati shardi hadalka aan ka soo hadalnay jumlada shardiga waxaa la mid ah alqowlu fii jumlati اljawaab jumlada jawaabka ka hadlideeda jumlat اljawaab jumlo waa lagu magacaabi karaa laakiin ee kalaam laguma magacaabi karo ay jawaab الsharطi wa hiya jumlaة waa jumlada qaama camrun oo min almihaali اlmadkuur mihaalki aan soo marnay in qaama zaydu qaama camrun wuxuu yidhaahday jawaabi الsharطi wahiya jumlaةu qaama camru min almihaal اmadkuur tusamaa jumlatan jumla lagu magacaaba ayada walaa tusamaa kalaama lima qulnaahu wixii aan soo sheegnay awgeed waalxaasil warka haddii lasoo koobo annahu musanifka jacala wuxuu yeelay fii kullin min jumlatay shardi wa jawaabihi shardiga iyo jawaabkiisa labada jumlo mid kastoo ka mid a ah amrayn laba arrin buu sameeyey wuxuu leeyahay musanifka in qaama zaydun qaama camrun suu kuma jiro shardiga jawaab suu kuma jiro mid kasta oo ka mida ah shardiga iyo jawaabka laba tilmaamood buu siiyey axaduhumaa labada tilmaamood midkood wuxuu yahay hubuutiyun inuu wax u sugay oo muxuu u sugay maxay tahay wa huwa wuxuu yahay altasmiyatu biاljumla in jumlo lagu magacaabi karo in qaama zaydun qaama zaydun tilmaam buu siiyey oo ah in jumlo lagu magacaabi karo qaama camrun sidoo kale asna wuxuu siiyey tilmaan ah in jumlo lagu magacaabi karo wاlآakhar arrinka kale tilmaanta kalena waxay tahay salbiyun inuu wax ka anfiyey wa huwa wuxuu yahay cadamu الtasmiyati biاlkalaam inaan kalaam lagu magacaabi karin qaama zaydun tilmaantii uu siiyey oo ah in jumlo lagu magacaabi karo tilmaan labaadu uu daray oo ah inaan kalaam lagu magacaabi karin qaama camrunna waa sidoo kale tilmaantii uu siiyey oo ahayd in jumlo lagu magacaabi karo wuxuu u raaciyey tilmaan labaad oo ah inaan kalaam lagu magacaabi karin fa fii daalika arrinkaas dhexdiisa waxaa ahaaday daliilun daliil wax ku tusinaya calaa ma dacaahu musanifka wuxuu sheegtay oo ah min cadami taraadufi اljumlati wاlkalaam alkalaam iyo aljumla laba lafdi oo mutaraadifa inaysan ahayn waxaa jira alalfaad اlmutaraadifa iyo alalfaad almushtaraka iyo alalfaad اlmutabaayina alfaadda mutabaayinka waa laba lafdi iyo ka badan oo lafdi kastaahi macno u gaara uu tusinaa tusaale ahaan kitaabun iyo asadun iyo qalamun soo saddex lafdi ma aha lafdi kastana macno u gaar uu tusinaya waxa la yidhaha alalfaad اlmutabaayina laba lafdi iyo ka badan oo hal macno tusinaana waxaa la yidhahda alalfaad اlmutaraadifa tusaale ahaan alasad allayf alkhadanfar soo saddex lafdi ma aha saddexdan lafdi hal macnay tusinayaan oo ah alxayawaanu almacruufu almuftaris waxaa la yidhaha alalfaad almutaraadifa waxaa jirta alalfaad almushtaraka waa laba lafdi iyo ka badan oo laakiin waxaan ula jeedaa waa hal lafdi alfaad ulmushtaraka waxaa loola jeedaa hal lafdi oo tusina akar min macnan hal macno ka badanuu tusinaa tusaale ahaan alcayn alcayn lafdigaas wuxuu tusinayaa eh, xaasada wax lagu arko iyo meesha biyuhu ay ka soo burqadaan iyo dahabka iyo qalinka iyo jaasuuska haadihi macaanin mutacadida macaanidaas mutacadidadana waxaa tusinaya halkaa lafdi alfaadda caynkaas marka waxaa la yidhaha alalfaad almushtaraka calaa ma dacaw min cadami taraaduf اljumlaةi wاlkalaam wa raddun wa fii daalika kaas dhexdiisa waxaa ku sugan raddun radin calaa man la radiyo mankaasoo qaala yidhi bitaraadufihimaa jumlo iyo kalaam laba lafdiyo mutaraadif inay yihiin wuxuu leeyahay wuxuu radinayaa nuxaadda qayb ka mida ah oo qaba aljumlatu waalkalaamu inay yihiin laba lafdi oo hal macno tusinaya wax farqiga u dhexeeya labadooda ma laha laakiin laba lafdi oo kala duwan unbaa la isticmaalay waxay la midta adoo layf iyo asad isticmaalay xayawaanka macruufkana uu isticmaalay ka zamaqshari zamaqshari wuxuu qabaa labadooda inay isku mid yihiin wa calaa man qaala wa fii daalika kaas dhexdiisa raddun baa ku sugan calaa man la radiyey qaala yidhi jumlaةu jawaabi sharطi kalaamun bikhilaafi jumlati sharطi ka radi radiyudiin alistiraabadi waa ninka iskale sharax ah kaafiyatu ibn اlxaajib iyo shaafiyatu ibn اlxaajib wuxuu qabaa labada jumlo oo adaatu shardiga uu ka horeeyo midka hore inaan kalaam lagu magacaabi karin laakiin kan dambe oo jumlatu eh, jawaabi shardi ah in kalaam lagu magacaabi karo musanifku kaasna waa radiyey oo radiya wuxuu leeyahay in qaama zaydun qaama camrun haddii aad tidhaahdo qaama zaydun oo shardiga kalaam lama dhihi karo laakiin qaama camrun oo jawaabta ah kalaam waa lagu magacaabi karaa asna wuu radiyey oo wuxuu idhaahdee labadooda mid kastoo ka mida ah kalaam ma aha laakiin jumla la dhihi karaa uma intaa kadib aljumlaةu jumladii tanqasimu way qaybsantaa أwalan marka ugu horayda biالnisbati ilى الtasmiyati marka la fiiriyo magacaabitaanka la magacaabaa magacyada la siinaa ilى smiyaةi wa ficliyaةi jumladu waxay u qaybsantaa jumla ismiya iyo jumla ficliya wadalika أnnaha tusamaa ismiyatan ismiya lagu magacaabaa in budyat haddii lagu bilaabo bismin sariix ism sariix haddii lagu bilaabo ka zaydun qaa'imun waa jumlo ismiya ah sababtoo ah zayd oo isim ah sariix ah ayaa lagu bilaabay ow muawalin ama isimkaasi muawal ha aada naxu wa an tasuumuu khayru lakum wa an tasuumuu khayrun lakum waa jumla hee ismiya liannahaa budi'at bismin mu'awalin oo xaggee laga soo awilaa anta iyo ficilka ka dambeeya ay sawmukum khayru lakum marka waxaa ka soo baxay jumlo mubtada iyo khabar ka kooban ow biwasfin raaficin limuktafin bihi ama haddii lagu bilaawdo ow mudad haddii lagu bilaawdo biwasfin wasfigaasoo raaficin rafcinaya limuktafin bihi mid isaga lagu kaaftoomo tusaale ahaan naxwu aqaa'imun izaydaani waa jumla ismiya sababtoo ah ismay ka bilaabataa oo ah qaa'im qaa'im soo wasfi ma aha soo wax ma rafcinaayo oo muxuu rafcinaa الزaydaani zaydaan marka muktafin bihi muxuu u magacaabay sababtoo ah mubtadihii baa asaga wuxuu uga kaaftoomay maxay khabar ilaa azaydaani waa faacil sadda masad alkhabar aw ismi ficlin ama ismu ficil ha lagu bilaawdo naxwu hayhaata alcaqiiqu waa jumlo ismiye ah hayhaata waa ismu ficil maadin bimacnaa bacud alcaqiiquna waa faacilkiisii marka waxaan leenaha waa jumlo ficliya ah maya waa jumlo ismiya ah sababto ah hata waa ism ee ficil maaha waidaa dakhala calayhaa xarfun hadduu xaraf galo falaa yuqayiru tasmiyata magicii ay wadatay waxba ka beddeli maayo sawaa'un qayara alicraab waxaa isku mid inuu icraabta beddelo duuna almacnaa oo macnaha uu faraha ka qaado am ilmacnaa waxaa kaloo la mida inuu macnaha beddelo duuna alicraab icraabtan uu iska daayo am hayarahumaa macan waxaa kaloo la mid ah xarafkaasi macnihii icraabta labadaba inuu bedelo am lam yuqayir waaxidan minhumaa labadooda mid ka mid inuusan bedelinna waa la wax farqiya oo u dhexeeya malahan uu leeyahay tasmiyadii waxba ka bedeli maayo shaqaduu doonaa qabto naxwu inna zaydan qaa'imun xaraf sooma gelin markeedii hore waxay ahayd zaydun qaa'imun jumla ismiyaha sooma ahayn inna markii ay soo gashay magicii hore oo ahaa inay tahay jumlo ismiye ah innadan wax miyay ka beddeshay maya haddaba ina maxay samayday icraabkii keliya beddeshay ilaa markii hore kanna marfuucu ahaa kanna marfuucu ahaa kii horena mansuub bay ka dhigtay kii dambena rafca cusubay saartay inna zaydan qaa'imun waa taanikan labaadna oo inay macnaha beddesho naxwu hal zaydun qaa'imun markiisi hore zaydun qaa'im buu ahaa haddana waa zaydun qaa'im icraabka isma beddelin laakiin macnihii ma isbeddelay haa oo se isu beddelay markii hore khabar uu ahaa haddana wuxuu noqday istikbaar ama si kale haddii loo dhigo istifhaam buu noqday wuu taagan yahay iyo zayd ma taagan yahay waa laba macnoo kala duwan wa aalidkan saddexaad maa zaydun qaa'iman markiisii hore zaydun qaa'imun buu ahaa maadaani waa midii maxay xijaaziyadii icraabkii way beddeshay oo waa waadix macnihiina way beddeshay markiisii hore wuxuu ahaa ifbaat haddana manfi buu noqday miyay saas ahayn macnihii markaasu ku beddelmay zaydun qaa'imun zayd waa taagan haddana maa zaydun qaa'im zayd ma taagna macnihii waa isbedelay waraabic kan afraadna naxu lazaydun qaa'imun icraabkiina isma bedelin macnihiina isma bedelin laamtan ibtidaa'iyada ah waxba soomaysan kordhin aan ka ahaynee taqwiye iyo towkiid waljumlatu jumlada tusamaa ficliyatan ficliyaa lagu magacaabaa in budyat haddii lagu bilaabo bificlin ficil haddii lagu bilaabo sawaa'un kaana maadiyan ficilkaas maadi ha noqdo am mudaarican mudaaric ha noqdo am amran ama amar ha noqdo wa sawaaءun waxaa la mida kaana alficlu mutasarifan inuu noqdo am jaamidan wa sawaaءun kaana taaman am naaqisan ficilkaas taam ha noqdo ama naaqis ha noqdo wa sawaaءun kaana mabniyan lilfaacil am mabniyan lilmafcuul waxbaa kala qaadin ka qaama zaydun oo kale wayudrabu camrun camr waa la garaacaa wadrib zaydan zayd garaac saddexdaas miaal kii horaa iska leh sawaaءun kaana maadiyan am mudaarican am amrana iska leh ya wanicma alcabdu yaa iska leh wasawaaءun kaana alficlu mutasarifan am jaamidan jaamid miya muse mutasarif waa jaamid oo mutasarifkii aw muxuu mihaalin waaye hadda kuwii aa soo martaa mutasarif ahaa qaama zaydun yudrabu camrun idrib zaydan mutasarifka saddexdaasaa ku ahaa wa kaana zaydun qaa'iman miثaalka waxaa iska leh wasawaaءun kaana taamman am naaqisan kani marka waa naaqis oo taamkii ahwey ee kuwiia soo martay qaama zaydun iyaa taam ahaa wa qutila alkharaasuun kuwa malaha badan oo wax maleeya kuwaas waa la lacnadeen lacnad ilaahay baa ku dhacday wuxuu miihaal u yahay wasawaءun kaana mabniyan lilfaacil am mabniyan lilmafcuul waa mabni lilmafcuul oo mabni lilfaacil ahwey ee kuwiaa soo martay qaama zaydun iyaa mabni lilfaacil ahaa walaa farqa fi اlficli ficilka farqi ma kala lahaa an yakuuna madkuuran inuu noqdo ow maxduufan inuu maxduuf yahay oo jumla ficliya haddii xataa maxduuf uu yahay taqadama macmuuluhu calayhi macmuulkiisa ka horeeyo ow laa ama yuusan ka horayninoo ficilku ha horeeyo waxaa isku mid ah inuu ficilku horeeyo iyo inuu dambeeyo taqadama calayhi xarfun ow laa xaraf inuu ka horeeyo inuusan ka horayn naxu hal qaama zaydun zayd miyuu istaagay waa jumla ficliya oo uu ka horeeyo xaraf uu ka horeeyo wa naxwu zaydan darabtuhu zayd waan garaacay zaydan darabtuhu zayd waa garaacay jumladan waxaan ku magacaabaynaa jumla ficliya oo jumla ficliya maxaan u magacaabaynaa zayd baa u horeeya oo ismeheh ee ficilaa meeshaan yaalla oo zaydkan ka horeeya ficilkaasoo maxduuf ah xadafkiisuna waajib weeye yufasiruhu maa bacdahu waxaa ka dambeeyana hee uu fasira kan maxaa la yidhaahdaa ishtiqaalka waxaa kaloo la mida ah, wayaa cabdallaahi waxaan ku magacaabaynaa jumlo ficliye ah oo maxaa loogu magacaabay cabdallaahi ayaa ugu horeeya marka xarafka laga dhaafee xarafkan haddii sida aan soo sheegno jumlo ismiyada waxba uma dhibi jirin ma jumlo ismiya lagu magacaabo ilaa cabdullaahi waa isime ism waxaan loogu magacaabi karin wa mafcuulu bihi lificlin maxduufin wujuuban oo yaadaani naa'ib ay ka tahay فزaydan وcabdاللaahi mansuubaani bficlin maxduuf ficil maxduuf ay ku nasbisan yihiin لأnna taqdiira fi الأwl wuxuu yahay darabtu زaydan darabtuhu faxudifa darabtu darabtuda hore waa la cadfay liwujuudi mufasirihi maxaa yaele mufasirkiisaa jooga wahuwa darabtuhuda dambe waaye mufasir iyo mufasarna hadalka dhexdiisa kuma kulmi karaan wa fii daanikan labaadna taqdiirkiisu wuxuu yahay adcuu cabdallaahi ama unaadi cabdallaah waa isku mid faxudifa adcuu waa la cadfay lianna xarfa nidaa'i maxaa yaele xarafka oo xarfu nidaha oo ah naa'ibun canhu ayaa naa'ibka ah wanaxwu fariiqan kadabtum fariiqan kadabtumna wuxuu la jeedaa maxay waxaa isku mida soomu uusan dhihin inuu macmuulkiisa ka horreeyo inuusan ka horrayn sooma ahayn fariiqan kadabtum waa jumla ficliya ah maxaa yeelay asalku wuxuu ahaa kadabtum fariiqan buu ahaa fa fariiqan muqadamun min taakhiir asagoo gadaal jiray baa horey la soo mariyay saasuu ka wadaa walaslu wuxuu ahaa kadabtum fariiqan buu ahaa marka ficilka farqi kalama leh inuu madkuur yahay sida qaama zaydun iyo inuu maxduuf yahay sida zaydan darabtuhu sidoo kale farqi kalama leh inuu macmuul ka horeeyo sida fariiqan kadabtum iyo inuu dambeeyo sida qaama zaydun sidoo kale farqi kalama leh inuu ficil ka horeeyo sida hal qaama zaydun waxaa ula jeedaa inuu xaraf ka horeeyo sida hal qaama zaydun iyo inuusan ka horraynin sida qaama zaydun mar kasta waa jumla ficliya wallahu aclam